bsmi illaahi الرxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala اllah wslm cla nabiyina mxamadi wcla aalihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacd qaala alimaam alxaafid ibnu kahiir raximah اllahu tacaala fii kitaabihi alfusuul fii siiraة الrasuul faslun gaswaة طaa'if dagaalkii daa'if gaswadii daa'if nebigu uu ku galay oo reer daa'if uu la galay وأما ملك هوازن وأما ملك hawاaزن hawاaزن boqorkeedii ayb وهuوa مالك بن cawف النaصriي wayaanه faإnahu xiina اnhazma markuu jabay jeyshuhu ciidankiisii markuu jabay dakhala maca haqiif reer haqiif ayuu la galay xisna الطaa'if daaif eh, dhufayskeedii ayuu la galay wa rajaca sala allahu calayhi waalihi wasalam nebigu wuxuu ka soo laabtay min xunaynin xunayn falam yadkul makata maka ma gelin xataa ataa daa'if intuu daa'if ka yimid faxaasarahu ou hareereeyey markaa yani wuxuu leeyahay qoladii hawaasin ee dagaalkii xunayn lagu jebiyey qoladii hawaasin ee dagaalka xunayn lagu jebiyey ninkii taliyaha u ahaa ama boqorka u ahaayo maalik ibnu cawf annasri ayaa baxay markii halkaa uu ku jabay xunayn daa'if ayuu tegey reer thaqiif dhufays ay lahaayeenoo daa'if ka samaysteen ayuu la galay ayb rasuulkiina markauu maqlay sala allahu calayh waali wasalam ninkaa inuu meeshaas galay nin fidno wado oo dagaal huriyaana uu og yahay ayuu ka daba tegey isagoon meel kalaba u leexanin daa'if buu haddana sii aaday ayb rajaca sala allahu calayh waalihi wasalama nebigu wuu noqday min xunaynin xunayn ayuu ka soo laabtay falam yadkul makata maka ma gelin xataa ata daa'if intuu daa'if ka yimid faxaasarahum waa hareereeyey reer daa'if faqiila waxaa la yidhi bidcun wacishruuna leyla labaatan iyo dhowr habeen iyay ahayd wa qiila waxaa la yidhi bidca casharata leyla toban iyo dhowr yacni habeen qaala ibnu xasmin ibnu xasmi waxa uu yidhi wahuwa saxiixu sidan baa saxiixa bilaa shakin shaki la'aan qultu waxaan idhi buuri ibnu kaiir maa ajrii ma ogi min ayna saxaxahu meesha uu ka saxiix yeelay ma ogi bal kaannahu akhadahu waan isagoo ka qaatayba min qowlihi sala allahu calayh ali wasalama hadalkii nebiga uu ku yidhi lihawaasin reer hawaasin xiina atowhu markay u yimaadeen muslimiina iyagoo muslimiin oo soo hoggaansamay bacda daalika markaa kadib laqad kuntu waxaan ahaa ista'naytu bikum inaan idinka idin sugaayey cishriina leylatan labaatan habeen baan idin sugaayey wfi صaxiixayni can anas bni maliki radi اllahu canhu qaal faxaasarnaahum waan hareeraynay arbaciina yowman afartan maalmood baan hareeraynay yacnii haqiifan reer haqiif fastacsaw way markaa yanii eh, fastacsaw way adkaadeen yanii way is adkeeyeen inay isdiibaan bay diideen watamannacuu dhufaysyadii iyo wixii ay haysteen bayna isku difaaceen wa qataluu waxay dileen jamaacatan min almuslimiina dad muslimiintii ka mida jamaaco binabli bay ku dileen gamuun iyo waqayrihi iyo qayrkiisa waqad kharaba sal اllahu calayh ali wasalam nebigana waa kharibayoo waa baabi'iyey kafiiran wax badan oo min amwaalihim maalyaalkooda ah daahiratii ay muuqanayso maalyaalkoodii muuqanayay wax badan oo ka midabaa nebigu uu kharribayoo baabi'iyey marka takhriibu amwaali اlcaduwi ama takhriibu amwaali ahli اlxarbi dadka ahluxarbiga amwaashooda in la kharibo la baabi'iyo marka dagaalka lagula jiro waa bannaan tahay ayb waxyaabaha la takhriibinaya labaa loo kala qaadaa culammada agtooda eh, wax naf leh iyo waxaan naf lahayn wax haddii aynan naf lahayn iyadu marka in la takhriibiyo nikaayatan lahum in la takhriibiyo nikaayatan lahum iyagoo iyaga markaas lagu bajinayo oo lagu eh, dhiba lagu cuquubaynayo waa bannaantahay ayb wixii laakiin naf leh sida xoolahoodoo kale in layska qalqalo layska gowraco ama la laayo oo la dilo xoolihii fardihii la faylo gooyo iyadoy muslimiintu gacanta ku heli karaan maya iyada tacdiid xayawaanka ayaa ku sugnaanayo naftaas aan waxba galabsaninoo la dhadhansiinayo xanuunna ma fiicna marka labadaasay u kala qaadaan ayb markaa nebigu sidaa maalkoodii muuqday buu baabi'iyey waqaaca acnaabahum cinabkoodiina waa googooyey rasuulka geedihii cinabka beero cinabay lahaan jireen daa'if ilaa haddaba beero cinabkiisa iyadoo aad uga baxaa dhul qabow oo buuraleeya waay daa'if marka cinabkeediina waa siisiibay rasuulka sal l slam oo waa googooyey walam yanal minhum kama gaarin xaggooda kabiira shay-in wax weyn iyaga xaggooda kama aanu gaarin fabalaqa canhum farajaca canhum waa ka soo laabtay oo marka sidaa markii lagus wax weyn iyadoon laga gaarin oo sidaa la yeelay ayuu nebigu ka soo laabtay faata aljiciraana jiciraana ayuu yimid markaa ayb wuxuu leeyahay marka eh, musanifku marka labadii dagaalkii hore ee kan buu isku xiray xunayn yaa la galay oo nimankii markaa reer hawaasin baa xunayn lala galay waa dagaal xooggan buu ahaa qhaswo aad iyo aad u weyn bay ahayd dagaalkaa markii uu soo dhammaaday ayaa nebiga wuxuu ka qabtay reer hawaasin xoolo badan geeloodii arigoodii lo kulli waa ka qaaday rasuulka sal l slam ilmihii iyo naagihii ay wateenna waa ka qaaday ayb marka naagihii ilmihiina addoommo oo kale ayay noqon lahaayeen xoolihii iyo amwaashii laga qaadayna haniimay noqdeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam haniimadaas hore kama qaybinin haniimada iyadaa nebigu hore kama qaybinin bal wuxuu yeelay waa sugay ilaa dhowr iyo toban beri ayuu sugay nebiga sala allahu calayh ali wasalam si bal iyagu ay u soo islaamaan markay islaamaanna wax un loogu celiyey marka waxaa bannaan oo laga qaadanaya imaamku haniimada inuu dib u dhigi karo qaybinteeda isagoo markaa filanaayo ama shinsanayo inay soo islaamaan dadkaas xoolaha laga qaniimaystay taas inay jaa'istah way bannaan tahay dhowr iyo toban habeen baa nebigu uu daahiyey oo uusan xoolahoodii qaydinin iyaga ayuu rajo ka qabay islaamnimadooda ayb waxaa kaloo yeelay waxaa kaloo laga qaadanayaa meeshaas iyadana mas'alo kaloo fiqhi ahoo haniimada marka la qaybiyo miyaa la milkiyaa mase intaan la qaybinin waa mas'alo muhim ah iyaduna gaalada marka maalkii laga soo qaado caskarkii muslimiinta la keeno taliskii muslimiinta qofku haniimada markaa miyaa qof walba uu helay oo uu milkiyey mase marka la qaybiyo sida xooga badan marka la qaybiyaa la milkiyaa haniimada marka la kala bixiyo adiga qaybtaada lagu siiyo markaasaad maalka adiga leedahay ood gadan kartaa ciddaad doonta sii kartaa inta aan la qaybinin maya malihid adiga xadiidkan baa laga qaadanaya oo nebigu intaabuu sugay wuxuuna u sugaayay ujeedkaas ayb masaladana marka waxaa ku xihan nin dagaalkii galay haniimada wax ka soo qaaday haddii uu dhinto haniimadiina intii lasoo qaaday welina aan la qaydin buu dhintay dhaxaltooyadiisa iyo warasadiisu waxba kuma laha laakiin khanaa'imtii markii la googooyo oo la kala qaybqaybiye hadduu dhinto warasadiisii iyo dadkii dhaxli lahaa waxbay ku yeelanayaan isagoo hadduu dhinto dad dhaxaltooyadiisii baa qaadanaysa maxaa yeelay waa shay wax uu milkiyeyu ayb marka ayaa nebigu intuu xoolihii meel dhigay ayuu hawaasin ayuu haqiif aaday reer daa'if buu aaday xoolihiina meel bay u yaalleen ayb dad buu marka uga sii tegey oo ilaalinayo o waardiyeynayo marka shaqo ka hayo ayb qaniimadana marka haddii loo baahdo maalkaas gaalada laga qaaday in la waardiyeeyo ujrada waardiyahana haniimaday ku socotaa oo dadka laga googoyn maaye haniimada ujrada inta laga bixiyo yaa wixii soo harow qaydinaya imaamku marka ayb saasaa markaa aimadu ay tilmaamayaan fa ataahu wafdu hawaazin markaa nebigu qoladaas buu weerarkaas marka ku qaaday manjaniiq ayuu u rakibtay manjaniiqu marka dhagax weyn oo dad badan intay qaadaan wax jiidmaayo lagu xiro ee saa loo tuuro artilariga boosku hadda uu taagan yahay oo kalea loo isticmaalaa oo dhufaysyada yaa lagu jejebin jiray farsamadii berigaas jirtay ayb markaa nebigu sidaa markuu yeelay waa ka soo laabtay jicraana ayuu yimid ayb oo xaramku u dhow fa ataahu wafdu hawaasin wafdigii reer hawaasin oo xunayn lagula dagaalay dhowr maalmood ka hor wafdigoodii baa u yimid hunaaka meeshaabay ugu yimaadeen muslimiina iyagoo islaamay wadaalika taasina waxay ahayd qabla an yuqasima alhanaa'ima hanaa'imta intuusan qaybinin xoolihii intaan weli la qaybinin fakhayarahum sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu geliyey bayna daraariihim ilmahooda iyo naagihii iyo wa bayna amwaalihim iyo maalkoodii annagu waa toobadkeenna wuxuu naloo celiyey dhahay markaasuu nebigu wuxuu yidhi laba un kala doorta labadaba layskuma kiin daraayo mid doorta ilmihiiyo naagihiin la idiin celiyo ilmihiina iyo naagihiina aan la addoonsanin iyo in markaa in maalkii la idiin celiyelinay naagihii aan la celinin fakhtaaru duriyata naagihii ilmihii bay doorteen marka oo waxay yidhaahdeen maal iyo dad isku mid maahane dadkaan doorannay dhahay ayb faqaala sal اllahu calayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi amaa maa kaana lii walibani lmuطalib fahuwa lakum markaa nebigu dadka quluubtooda ayuu de wanaajinayaa dadkii xoolaha soo qaaday haddaan waxba laga siinin ama aan la tala gelinin waxbaa ka qalbigooda geli karo marka wuxuu leeyahay aniga waxaan leeyahay iyo weli bani lmualib iyo waxa reer bani lmualib leeyihiin fa huwa lakum idinkaana iska leh aniga waxaan leeyahay iyo reer bani lmualib anaa wakiilka ah waxaan leeh anna waa idin siiyey ayb fa huwa lakum idinkaa iska leh waxaas wa qaala almuhaajiruuna waalanصaaru muhaajiriin iyo ansaarna waxay yidhaahdeen wamaa kaana lanaa wixii annaga aan lahayn fa huwa lirasuulillaahi nebigaa iskale sala allahu calayh ali wasalam wixii annaga aan meeshaan ka heli lahaynna annagana nebigaan siinay oo iskale siduu doona ha ka yeelo ayb wamtanaca alaqracu bnu xaabis wa cuyaynatu bnu xisnin wa qowmuhumaa labadan oday aqrac iyo cuyayna kaabaqabiillay ahaayeen odayaal marka gadaal ka soo islaamay ahaayeen marka iyaga iyo tolkoodba way diideen oo inay markaa qaybtoodii wixii xoolihii meeshan ay ka heli lahaayeen in dadkan la siiyo maynan jeclaysanino waa diideen ma rabnay dheheen annaga xataa ardaahumaa intuu nebiga ka raalligeliyey wa cawadahumaa sala allahu calayh waali wasalama oo una beddel u siiyey oo war isiiya uu yidhi dagaalka damboon geli doonno ayaa ninkii hal naf dhiibo toddobaan booskeeda ugu beddelayaa yacnii hal addoona ninkii markaa soo celiyo toddobaha booskiisa loogu bedelaya ee anigii daymiya buu yidhi dadkan isiiyaan dadkan siiya marka taana culammadu waxay ka qaateen xayawaanka jinsi dibowiya inuunan ahayn oo xayawaan iyo xayawaan marka laysku gadaayo in la kala badin karo ayb in la kala badin karo dibna loo dhigi karo nasii'a ahaanna loo kala iibsan karo oo xayawaanku jinsi ribowi ah inuunan ahayn wاlmas'alaةu fiiha khilaafun mashhuurun khilaaf mashhuura ku jiro kutubta fiqigana iskale yaa baabkeedu uu yahay waaraada alcabaasu bnu mirdaas assulamiyi wuxuu doonay ninkaa isaguna an yafcala inuu sameeyo ka ficlihimaa labada nin ficilkooda oo kale oo uu yidhi anna tolkay waa diideen inuu dhaho ayuu rabay falam tuwaafiqhu banuu sulaym qoladiisii oo kaabaqabiilka u ahaa maynan ku waafaqin waa diideen annaga nebigaan siinay dhaheen waxaan heli lahayn bal dayabuu maa kaana lahum lirasuuli illahi sal l slam wixii iyagu ay lahaayeen nebigay u wanaajiyeenoo qalbigooda ugu fureen fa ruddat iduriyatu dadkii baa la celiyey calaa hawaasin reer hawaasin baa loo celiyey dadkii naagihii iyo ilmihii wa kaanuu sittata aalaafin lix kun ayay ahaayeen dad badan bay ahaayeen marka maxaa yeelay ninkan baa tala talaxumo sameeyey maalik eh, eh, annasri ayaa talaqno sameeyo waxa uu keenay ilmihii iyo naagihii iyo xoolihii kulli oo soo dabageliyey si aan dagaalka looga cararin lix kun bay ahaayeen marka dadkan fiihim waxaa ku jirtay ashaymaa'u bintu اlxaariث bni cabdilcusaa min bani sacdi bni bakr bni hawaasin naagtaa ayaa ku jirtay wa hiya ukhtu rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalama waxay ahayd nebiga walaashiis min arradaacati nuugmada walaal ugu ah iyada iyo nebigu xaliimatu sacdiya isla nuugeen marka dadkii markaan la celinayo waxaa ku jirtay gabadhaas baa ku jirtay nebiga la nuugtay sala allahu calayh waali wasalam fa akramahaa nebigu waa karaameeyey wa acdaahaa wax badan buuna siiyey oo xoolow siiyey warajacad ilaa bilaadiha beledkeedii bay u laabatay mukhtaaratan iyadoo sidaas dooratay ma baxaysaa madiino maad aadaysaa mase beledkaagii beledkaygii iska tag buuri marka nebi sal l slam mukhtaaratan lidalika iyadoo sidaa marka dooratay waqad kaanat hawaasinu maxaa yeele reer hawaasin waa dadkii nebiga soo nuujiyey xaliimatu sacdiya ayaa ka dhalatay reer hawaasin bay ahayd qoladan bay ahayd walidaalika nebiga xoolahooda deg deg uma qaybinninoo cabaarba u kaadiyey bal inay xal keenaan ayb wahada min karami الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam waxyaabahaasna karamkaa lagu tiriyaa ayb waqad kaanat hawaasinu hawaasin waxay ahaayeen mannuu mannuu waa meeshaas matuu buu dhigay taa ma aha mannuu ilaa rasuulillahi sal l salam nebiga ayay ugu gallad sheegteen biradaacatihim nuugmadoodii iyo ay nuujiyeen iyaahu nebiga nuujintii ay nuujiyeen ayay ugu gallad sheegteen oo ay ugu beerdulucsadeen rasuulka sal l slam isagana waa ugu naxariistay uma qasama sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu qaybiyey baqiyatahu intii hartay ayuu calalmuslimiina u qaybiyey wa ta'allafa jamaacatan jamaaca ayuu qalbigooda soo dumay min saadaati qurayshin jicraanuu ku qaybiyey marka qoraysh odayaalkoodii dad ka mida ayuu nebigu wax badan u dooray oo qalbigooda jamaaco iyaga ayuu qalbigooda soo dumay ayb wahayrihim fajacala yucdi arajula fajacala nebigu wuxuu gudagalay yucdi inuu siinayo arajula qofka almi'ata baciirin boqol hati yacnii boqol neefoo geela buu ka wadaa walhamsiina konton inuu siinayo boqol konton qof baa boqol la siinayo konton baa qaar la siinayo wanaxwu dalika wafii saxiixi muslim can izuhriyi anna rasuul اllahi sal ly slam nebiga acdaa yowmaidin maalinkaa wuxuu siiyey safwaana bna umaya safwaanu bnu umaya alaaa miatin min alibili saddex boqol neef oo geela ayuu siiyey saddex boqol oo neef oo geela ayuu ninkaas siiyey waa ninkii hubka uu ka amaahday oo isagoo mushrigana dagaalka markaa ka hawaasin galay kadib islaamay intaan la qaydinin haniimadii markaasaa wax laga siiyeyo intaa nebigu uu ka siiyey sala allahu calayh wasalam dagaalkii dhexdiisii buu ku islaamay wacataba bacdu alansaari ansaartii qaarkood arrintaa iyadaa yanii way ka way ka cawdeen yani arrintaa xoolaha dadkaa loo badiyey oo odayaalka quraysh iyo carabtii kale iyo wax la siisiiyey oo iyagiina aan la siinin arrintaa iyadaa marka way ka xumaadeen fa fabalagahu arrinkaabaa nebiga gaaray fakhadabahum waxdahum iyaga keligood buu u qudbeeyo meel buu ku shiriyey gurigii anas ayuu ku shiriyey odayaalkoodii sacd bnu cubaada ka joogay waxa uu yidhi waa maxay oraah ama maqaalo ibakiin soo gaartay markaasay yidhaahdeen maxay tahay markaasuu yidhi inaad sidaa tidhaahdeen qaybtii aan dadkaa xoolihii aansisiiyoon u badiyey inaa idinka ka yar xumaateen markaasaa wuxuu yidhi sacdu bnu cubaada waa jirtaa arrintaas markaasuu yidhi adiga maxaad u aragtaa buu yidhi dadkii iska daa dadkii adiga seed u aragtaa ka igaagu muxuu yahay markaasuu wuxuu yidhi inii imru'un min qowmihi anigu nin waxaan ahay dadkiisa ka mida say iyagu qabaan baan la qabaa buu leeyahay xoogaa arrintaa iyadaa ma noo cuntannin oo wuxuu leeyahay yacnii maalkii in innagii intaas soo halgelnay oo dagaalkii ku soo jirnay intaas tiir iyo tacab marka wixii aan haynay islaamkii ugu yacnii deeqnay haddana markii barwaaqadii iyo la gaaray niman odayaalo mar dhow soo islaamay wax la siisiiyo xoogaa arrinta iyadaa waa ka yar xumaadeen isaguna anuu nin saa u baan ahay buu yidhi markaasaa rasuulka sala allahu calayh waali wasalam oo u gallad sheegtay isaguna oo wuxuu yidhi alam ajidkum dulaalan fahadaakum allaahu bi sow idinma arkin idinkoo baadiyaysan ilaahay dartayso idinkuma kiin hanuuninin aniga sababkeeda markaasay waxay nahayeen allaahu warasuuluhu amanu ilaahay iyo rasuulkiisaa gallad badan markaasuu haddana wuxuu yidhi alam ajidkum soo maanan idin arkin mutafariqiina idinkoo kala tagsan oo islaayo oo isdilo fa aawaakum ullaahu bii ilaahay soo isuma kiin dumin aniga sababtayda sababtaydaad waxaa ku hesheen midnimo tan saddexaadna wuxuu yidhi alam ajidkum miyaanan idin arkin caalatan idinkoo fuqara ah fa akhnaakum ullaahu bii ilaahay soo hodan idinkama dhigin sababtayda allah warasuuluhu amanu allah warasuuluhu amanu markaasuu wuxuu yidhi idinkana haddaad doontaan waxaa idhihi kartaan adoo dadkaagii ku soo eriyeen baan ku dunnay oon ku keennay oo waxa waxaa kuu samaynay waa ay kartaan buu yidhi haddaad doontaan markaasuu wuxuu yidhi miyaydnan jeclayn soo ku farxi maysaan an ya'kuda annaasu dadku inay qaataan alibila waalbaqara waashaa'a dadku inay qaataan geel lo iyo ari wa antum ta'khuduuna rasuulallaahi sala allahu calayh waali wasalam idinkana aada nebiga qaadataan taasoo ma ma ku farxaysaan dadkii marka meesha isugu yimid kelmaddaa rasuulka aad bay u saamaysay waxyaabihiina uu yidhi waxaa ka mid ahaa lowla alhijratu lakuntu ra'an min alansaar haddaa inaan hijrada jirin waxaan ahaan lahaa buu yidhi qof ansaar ka mid mida ah markaasuu nebigu sal اllahu calayh ali wasalam wuxuu yidhi alansaaru shicaarun wannaasu dihaarun ansaartu waa shicaar shicaarka marada qofka jirkiisa ku dheganaya dhahaa dadka kalena waa go' kor un laga wato saasaa nebigu uu tilmaamay sala allahu calayh ali wasalam iyaguna marka aad bay u saamaysay way ilmeeyeen ilaa garkoodu ilintu ay ka daadato wayna iskaga tageen ayb waxay ogaadeen iyagu markii hore waxay lahayn xoole ayaa nebigu aanu idin siinin laakiin nebigu xoolaha waxa ugu diiday waxay ahayd waa isku halleeyey iyaga kuwan kale laakiin dad lasoo dumayay ahaayeen iyagana iimaankoodu nebiga ay u daayey iimaanka ay leeyihiin iyo meeshay ka joogaan markaasaa wuxuu tusay xoole lo iyo geeliyaar inaynan macno lahayne dadku hadday waxaa qaataan iyagana rasuulka inay qaataanoo guryahooda la aadaan ayb wa ficlan nebiga calayhi salaatu wasalaam ansaartii yacnii guryahoodiibuu ku dhintay ayb oo lagu oofsaday oo lagu aasay oo lagu duugay magaaladoodana qiimay u yeelatay iyagiina qiimay ku yeesheen nebigiina dib dambe mako uguma laala inuu xaj u taga maahane kuma laabanin mako oo inuu dego uu dib ugu laabto waa laga reebay qof soo hijrooday saddex maalmood ka badan inuu mako joogo xaaraan bay ka ahayd dadkii soo hijrooday madiinadoodaas bay marka iska joogeen nebiguna ku dhintay abubakar cumar cusmaan in marka meelo kale ay degaan oo dacwo iyo ay u tageen maahane maka inay degaan mamnuucay ka ahayd qisadaas buu marka sheegayaa fakhaabahum nebiga waa u khudbeeyey waxdahum ansaar keligood wamtanna calayhim waa u gallad sheegtay bimaa akramahum ullahu wuxuu alla ku karaameeyey bihi isaga uu karaameeyey min aliimaani bihi rumaynta ay rumeeyeen ah ayuu ugu gallad sheegtay marka way bannaan tahay mararka qaar qofku hadday wax si ka yihiin nicmada lagu leeyahay hadduusan garanaynin ama uusan fahamsanayn in lagu gallad sheegto taasi marka ma ahan midii la diiday ma ahan oo qofkan yacnii qofkan haddaanu garanaynin xaqa uu ku leeyahay inuu xaqiisii muujiyo uu yidhaha war saan baad ahayd oo saan baad ahayd ilaahay anugu sababta yacni sabab iiga kaa dhigay maxaad sidaan u yeelaysaa haddaanu ka wadin isagu yacnii kibir iyo faan haddaanu ka wadin oo uu sidaa uun ka wado laa xaraja wabimaa agnaahum allaahu bihi wuxuu alle ku deeqay bacda faqrihim faqrigooda kadib buu ugu gallad sheegtay wa allafa baynahum oo isku soo dumay bacda alcadaawati taammati cadaawadii taamka ahayd gadaasheed meeshaan ibnu daqiiqilciid kitaabka la yidhaha ixkaamulaxkaamka cumdaha uu ku sharxo waxa uu sheegay xadiidkaas waxaa laga qaadanayaa buu yidhi iimaanka kadib nicmo nicmo ka weyn ma jirto yacnii dadka muslimiintoo mid ah iimaanka kadib midnimada muslimiintaa nicmo ugu weyn bacda aliimaan nicmo laysa siiyo oo midnimada ka weyn ma jirto waxaana laga qaadanayaa buu yidhi nebiga saddex shayba ugu gallad sheegtay iimaanku u hormariyey uma wuxuu ku xijiyey nicmatu ta'aaluf inay hal noqdeen oo isku soo dulmeen dad maslaxadooda yaqaano cadowgooda yaqaano mid ah ay noqdeen oo isaga sababkiisa ay ku noqdeen buu sheegay maalka gadaala loo dhigay maalka saddex baa laga dhigay bal wuxuu yidhi ibnu daqiiq ilciid maalka waa la bixiyaa si loo helo midnimada maal muxuu yahay marka haddii midnimo iyo maal ay noqoto maalka ayaa la bixinayaa oo dadku maalkay bixinayaan say midnimada u helaan laakiin haddii nin walbaa maal hayso midnimona jirin maalkiisu meeluu ugu noolaado weynayaan ka kale inuu ka dhaco dariskiisa inuu dhaco waddadaa in loo istaago ayuu ka baqaya daalkiin muslimiintu hadday danahooda mid ku yihiin oo towxiidkaa ku midaysan yihiin sunnada nebiga ay ku midaysan yihiin labadaasaa lagu midoobaaye waxaa weeyaan nicmo weyn bay haystaan ilaahayna waaba ugu gallad sheegtay fa asbaxtum binicmatihi ikhwaanan wa kuntum calaa shafaa xufratin min annaar ayuu yidhi wa allafa baynahum bacda alcadaawati taammati cadaawad dhammaystiran kadib inuu alle isku soo dumay quluubtooda nebiga sababkii isugu soo dumay buu u sheegay ugu galladaystay faraduu way raalli noqdeen wa daabat anfusuhum nafahoodii baa wanaagsanaaday radia allaahu canhum wa ardaahum iyaga marka yacnii maalka bani aadamku waa rakiiso ku abuuran way maalku inuu jecel yahay marka iyagu nebiga qaybtiisa ma tuhmin wax qaybintiisii ma aynan ka eed sheeganin mana tuhmin laakiin waxay is yidhaahdeen armaa idinka la idiin badiyaa xoolaha idinkaa caquloo idinka in la idiin badiya may fiican tahay bay isdhaheen laakiin marnaba nebigu iyagu ma tuhmaysanin wadacana dulkhuwaysarata atamiimiy ninbaa marka nebiga tuhmaystay wadacana wuxuu duray dulkhuwaysarata atamiimiyu dulkhuwaysarata atamiimi ninkii la dhihi jiray wasmuhu xurquus ayaa la dhihi jiray fii qiila cala nabiyi sala allahu calayh waali wasalam nebigiibuu duray wax ka sheegay fii qasmihi daalika qaybtiisaasbuu wax ugaga sheegay wasafaxa canhu sala allahu calayh waali wasalam nebigana waa iska daayay wa xaluma waa dul qaatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam bacdamaa qaala lahu markuu ku yidhi bacdu lumaraa bacdamaa qaala lahu markay ku yidhaahdeen bacduulumaraa'i umaradii qaarkood alaa nadribu cunuqahu rasuulka ilaahayo ninkaan sidan ku dhahayo miyaanan qoorta ka goynaynin faqaala laa buu yidhi maya qoorta ha ka goynina daaya ayb faqaala waxa uu yidhi laa maya uma qaala markaasuu yidhi innahu sayakruju waxaa ka soo bixi doono min didi'i haada ninkan asalkiisa asalkiisa waxaa ka soo bixi doono qowmun qolo yaqra'uuna alqur'aana qur'aanka akhriyo laa yujaawisu xanaajirahum kalxamahooda ounan dhaafin fa aynamaa laqiitumuuhum meel walbood kula kulantaan faqtuluuhum dila fa inna fii qatlihim dilkooda ajran ajri baa ku sugan liman qatalahum ciddii disho iyo ajar uu ugu sugan yahay qisadan marka waxay ahayd nebigu markuu sidan wax u qaydiyey oo qolana boqol geela siiye qaar saddex boqol qaar laba boqol qaar konton ayuu saa intuu u fiiriyey buu nebigii ku yidhi sala allahu calayh ali wasalam inna haadihi laqismatun maa cudila fiiha tani waa qayd aan cadaalad loo samaynin riwaayo kale waxay leedahay wuxuu yidhi ittaqi illaaha yaa muxamed muxamedow ilaahay ka cabso wacdil cadaaladna samey markaasuu nebigu sala allahu calayh waali wasalam wuxuu yidhi wayxaka faman yacdilu idaa lam acdil haddaana aniga cadaalad samaynin yaa cadaalad samaynayu nebigu sal slam alaa ta'manuunii wa ana amiinu man fi samaa war miyaydnan i aaminayninoo xoolahan aydnan igu aaminaynin alla isoo aaminay samada iga soo aaminay xoolo wax ka weyno waxyi iyo qur-aan kalaam allah laygu aaminay ninkana ma geel iyo lo iyaariyaan ii aaminaynin hadalkaa nebigu yidhi khaalid ibnulwaliid baa marka wuxuu yidhi dacnii adrib cunuqahu yaa rasuul allah ninkan aan luqunta ka gooyay idaa nebigu marka wuxuu yidhi iska daa markaasuu sifo kale wax kala sheegay taa marka waxaa laga qaadanayaa qofka nebiga caayo ninka nebigu u caayay sala allahu calayh ali wasalam ila warkiisu waa maxay cadaalad maadan samaynin cadaalad samay jawr baad ku kacday nebigii buu marka khiyaane iyo jawr ku sheegay waa caayey marka waa aflagaadeeye qofka nebiga aflagaadeeye marka xukunkiisu waa dil markii qaalidiiri iddaa aan dilay rasuulka ilaahayow nebigu ma dhihin war lama dila ninka aniga icaayo dhaaf lama dila ninka icaayo ma dhihin ee wuxuu yidhi ninkan iska daa yacni dilkiisu waxba kuu faa'iidayn maayo kor wada ilaahay wuxuu ugu talagalay qadar ahaan ninkan inay dad xun ka soo baxaan firkiisu ay dad xun noqdaan ayb taasaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qadaray kollaba hadday sidaa tahayna maba dili kartidba ilaa wuxuu alla qadaray uu ka keeno macnuhu marka sidaa weeyaan maahan qofkii nebiga caayo inaan la dilaynin tan kale dilku waa mutaystay laakiin nebigaa iska dhaafay maadaama xaq nebigu leeyahay yahay isaga waa iska dayn karaa rasuulka sal l slam laakiin hayruhu man nebigu markuu dhintay ka bacdi cid kaleo dhaafi karta ma aha ninkii isaga caayo la dilo ayay noqonaysaa abubakr radia allahu canhu wakhtigiisii amiirku ou ahaa khaliifatu rasuulillahi sal l slam abubakr ayaa nin baa aad u caayey abubakr buu caayey abu barzat alaslami ayaa ag joogay markaasuu yidhi amiiruyani yaa khaliifata rasuulillaahi ifasax ninkana aan dilin siduu kaa kula hadlaayo kuu caayinaya balfiiri markaasuu abubakr wuxuu yidhi haadihi laysat ila lirasuulillahi sal l slam qofkii axadkii axad caayo ee in la dilo qofka ay u sugnaatay waa rasuulka keliya ninkii nebiga caayon baa la dilaa iyo alle iyo diinta laakiin nin cid kale caayay caydiisaa loo dilayaa ma jirto ani ninkii caayo dil male isaga xadkiisu dilmaa si kale haddii loo ciqaabay waa gaar laakiin cid caydeed loo dili karo qof loogu dili karo rasuulku unbaa ka jiri u yidhi sala allahu calayh waali wasalam arrintan arrin saxaabada agtooda saa mutaqarir uga ahayd bay ahayd uma qaala markaa waxa uu yidhi innahu sayaqruju min di'dii haada ninkan asalkiisa waxaa ka soo bixi doono qowmun qolo yaqra'uuna alqur'aana qur'aanka akhrinayo laa yujaawizu xanaajirahum kalxamahooda aan dhaafaynin yacnii qur'aankii afkay ku akhrinaayaan kalxamtii ma dhaafaaya macnaheed qalbigii ma tegaayo qur-aanka marka qalbiga ayaa anfaciisu waa qalbiga inuu qalbiga dego uu qalbigii galo markuu qalbiga galaa wax uu anfacaya laakiin carabka bis unbuu saaran yahay qalbigii u gudbi maayo kalxamaha ma dhaafayo ayb waana calaamaad khawaarijtu ay leeyihiin uu ishaaray waana <clears throat> sidaasoo <coughs> waxaa ku tusaaya khawaarijtu waxay ku sifaysnaayeen dad qur-aan akhris badan oo adkaar badan oo cibaadaad badan oo qur-aanka afka uu u saarsaaran yahay laakiin qalbigii ma leh walidaalika qur-aankii bay qalad u fahamsanaayeen waxyaaba qur-aanku aanu sheegin yay iskaga daliilin jireen carabku unbuu qur-aanka ka saaran yahay fiqhigii iyo qalbigii lagu fahmayey ma laha walidaalika waxaad arkaysaa qof bay dilaayaan cabdullaahi bnu khabaab ibn اlarat saxaabigaa markay dileen ibnu kaiir bidaayo nihaayuhu ku sheegaya intaanay dilin ka hor beer waxay soo mareen dimi leeyahay yani gaalo muslimiinta ku hoos nooleed oo jizyada dhiibi jirtay khinziir uu leeyahay ee beertiisa markaasuu khinziirkiibuu wax ku duray waxbuu ku muday mid kalea marka wuxuu yidhi warma khinziir nin dilmiya leeyahay miyaad ku mudaysaa markaasuu ka dhowrsaday <coughs> miro dhulka yaallay oo beer yaallay buu soo qaatay markaasuu wuxuu yidhi war beertaan miraheeda oo aan lagu fasixin qofkii lahaa kuu ogolaanin miyaad cunaysaa waa iska tufay nimanka marka timirtaas ka dhowrsanaya fiiri waxay samaynayaan cabdullaahi bnu khabaab ayaa marka ka hor yimid iyo caaskiisu ay la socoto uurna leedahay cabdullaahi bnu khabaabna waa dileen naagtiina caloosheedii bay dooxeen ilmihii ku jiray bay ka soo bixiyeen waa dileen iyada waxaa la yidhi ninkan waa la gartay ilmaha yararkaa ka warrama markaasay waxay yidhaahdeen ilaahay baa wuxuu leeyahay innaka intadarhum yudiluu cibaadaka walaa yaliduu ilaa faajiran kafaara haddaad iskaga aad ka tagto dadkani wax un waxay dhalayaan faajir ahoo gaal a ah ma kuwan waa gaalo gaalo unbay dhalayaan marka ilmihiina waa la dilayaa qur-aankii marka soo ma qalbigii inuusan degin dimmina waa iska ilaalinayaa timir uu ka qaatay iyo doofaar uu duray yuu ka qoomamaynayaa saxaabi badri ah buu dilayaa shallay ma leh jannada inuu ku gelaayo u haystaa waxaa weeyaan marka qur-aankii oon la fahmin waay cali markii uu la heshiiyey camr eh, yani mucaawiya ee lagu heshiiyey in la dhigo hubka iyo waxyaabahaas ayaa eh, xakam la bixiyo dad garsoorayaala ah la bixiyo lagu heshiiyey iyagii waxay yidhaahdeen xaruuraad ay isku aruursadeen markaasay yidhaahdeen in ilxukmu ilaa lilah xukunka ilaahayba iskale waa maxay dad laga dhigaayo garsoore laga dhiganayo diintii ilaahay kitaabka allah xakam oo garsoora ah waa maxay abuu muusa alashcari iyo iyo raggan kaleo marka xakam aad ka dhiganaysaan cali intaasay ku qoonsadeen markaase intay masaajidka uu ka qudbaynayo kuufa dariishadihiisa iyo albaabadiisay soo istaagayaan markaasay leeyiin in ilxukmu ilaa lilaah in ilxukmu ilaa lilah waa ku qaylin jireen markaasuu calina wuxuu dhihi jiray fasbir ina wacdallaahi xaq walaa yastakhifanaka aladiina laa yuuqinuun intuu u yeeradaa marka wuxuu yidhi war ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wain khiftum shiqaaqa baynihimaa fabcauu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahlihi nin iyo naag hadday isqabtaan xakam hala samaysto nin iyada ka mida ehelkeeda nin naagta ninka ka mida ehelkiisa keena xakam yaa daran buu yidhi naag iyo nin qoyskoodna heshiisiinayo iyo muslimiintii heshiiskooda kee daranayn qur-aanka miyaydnan akhrinaynin haddana wuxuu keenay yanii yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum hadyan baaliga alkacba ninku hadduu dilo yanii ugaar ugaartaas qiyaasteeda xoolaha ay kaga qiyaasan tahay laba qofoo cadaaladoo muslimiinta ka mid a ah xukumayaana leeyi ayhumaa yaa daran uu yidhi ugaar la dilay iyo dad la dilaayo muslimiin heshiis in loo galo waxaasoo dhan marka waxay ka mid tahay yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawisu xanaajirahum waa akrinayaan kalxamaha ma dhaafsiisna ayb sifa marka ay lahaayeen ayb qalbigii ma degin buu ka wadaa marka macnuhu maahan inaan qur-aanka la akrinin ma laga wado dadka gobol baa marka waxay wartajwiidka ma barataan baa laleeyahay qur-aanka akhrisaan tajwiidka waxaa la yidhi bay ku leeyihiin yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawisu xanaajirahum tajwiidkaa la eedeeyey mase dadka qaladka u fahamsan baa la eedeeyey marka qur-aanka in la akriyo tajwiid lagu akhriyo culuntiisii la barto ma keenaysa khawaarijnimo ma keenaysa waa kala gaar waxaa iyaga waxa lagu haystay qur-aanka ay barteen ma ahayne qur-aanku ay sida xun u fahmeen w marka adiga qur-aanka bara si xunna ah ha u fahmi soo ma garan faayna marka dadka qur-aanka sida xun u fahma marka yacni khawaarijtu sidooduba dad badan oo waxaa jiro iyagu dadka khawaarij ku sheego fil iyaga ah khawaarij ahan oo calaamaad fara badan oo khawaarij laga helayo qof muslim dhiiggiisa bannaysto oo yacnii tawxiidkii dadka ku gaalaysiinaya la helayo oo dad waxaa jira marka adiga aan ku salaamaynin ama aan salaad kula tukanaynin halkaas ag maraaya meesha ay muslimiinta ku tukanayaan haddii la yidhaha maxaa dhacayna wuxuu ku leeyahay dadkani qoladan waa qoladan marka waa qole heblaaye magac buu kugu sheegaya haddii xaqiiqada magacaa la aadana masaa'il marka towxiid baa meesha marka uu keenaya marka ninkan towxiidka ummadda ku gaalaysiinayaa khawaarij ka daran khawaarijtii hore waxay ku gaalaysiin jireen dadka macaasida laakiin kuwo waxaa jira towxiidka ummadda ku gaalaysiiya kullamaa aad towxiidka qabsato ood qubuuraha ka yacnii dawaafkooda iyo nadarkooda iyo waxuu gowracooda markaa ka dheeraato waxaan waa shirki markaad tidhaahdid waa ku gaalaysiinayuu ku gaalaysiinaya gadaashaada uusan salaad ku tukanaynin muslinuusan kuu arkin waxaa laga yaabaa inuu khaariji ku yidhaha khawaarij waayo inuu ku dhaho waa ficlan marka khawaarijta ibnu cabdilhaadi siduu leeyahay kitaabkiisa saarimulmunkii khawaarijta hore iyo qubuuriyiinta wuxuu leeyahay qubuuriyiintaa daran waxay ku daran yihiin wuxuu tilmaamayaa qubuuriyiintu yukafiruuna bitawxiid buu yidhi towxiidkay wax ku gaalaysiiyaan khawaarijtuna yukafiruuna bilmacaasi bal u fiirsadaadankaasnin marka acdamu lwaajibaat u gaalaysiinayo iyo nin macaasi wax ku gaalaysiiya labadu waa dhunsan yihiin laakiin yaa daran labadoodana ninka tawxiidka u arka jariimo gaalnimo keenaysa u arka kaasaa daran marka isagu inuu yidhaahdo maahan dadka waxbaa khawaarij ah iyo wax lamida inuu yidhahdo midda kale mas'alo kale waxa ay tahay khawaarijtu waxaa la yidhi yacni sharu اlkhalqi wاlkhaliiqa waa sax qubuuriyiintu nebigu muxuu ka yidhi sala اllahu calayh ali wasalama wuxuu yidhi dadka yacnii qubuuraha masaajidda ka dhiso oo qibaabta iyo qubuuraha masaajidda ka dhex sameeyo waxa uu tilmaamay nebiga sala اllahu calayh ali wasalama inay yihiin hiraaru lkhalqi cinda allah hum shiraaru lkhalqi cinda allah ilaahay agtiisa dadka kuwa ugu sharta badan waa kuwaa buuda marka allah subxaanahu wa tacaala agtiisa dadka waxaa ugu shar badan kuwa masaajidda qubuurta soo geliya iyo kuwa musawirada sameeya masaladaa marka iyadana yaynan kaa hoos baxin nin marka u doodayo masaajid qabri ku dhex jiro iyo eh, dawaaf qabrigaa la dawaafo iyo isagiibaa waxaa weeyaan kaba daranba kuwan sharu lkhalqi waalkhaliiqa la leeyahay kuwan khalqiga agtooday u shar badan yihiin kuwanna waxaa weeyaan ilaahay agtiisa kuwa ugu sharta badan oo alle agtiisa ugu liito waa kuwaan labadaa qolo xadiidka nebigu sheegay sala allahu calayh waalihi wasalam fa ayna markaa yani waxay u baahan tahay khawaarijtu kutubta milalka iyo nixalka iyo firaq in laga ogaado horta waxay yihiin muwaasafaadkooda la ogaado ciday tahay markaasaa la garan karaa laakiin qolo walba hadday qolo ku tuurto iyadoo dhug iyo fahm loo yeelanin waxay noqonaysaa min baabi ramatni bidaa'iha fansallat fainamaa laqiitumuuhum yacni meel walbood kula kulantaan faqtuluuhum laaya oo dila saxaabada marka maynan isku khilaafin khawaarijta dilkooda khawaarijtu marka dagaalka lala dagaalay ama dilka la dilayo noociis shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa dagaalkooda waa min jinsi jihaadi dafci dagaalka khawaarijtu waa dagaal difaaco maxaa yeeley iyagaa horor ah maadaama ay horor yihiin shartoodaa laysu difaacay cali radi allaahu canhuna lama dagaalin khawaarijta kuma bilaabin dagaalka ilaa ay dileen cabdullaahi ibnu khabaab markay dileen ayuu la dagaalay marka ilaa cabdullaahi ibnu khabaab wuxuu ka mid ahaa dadkii cali oo madaxda u ahaa waa inuu difaaco marka marka dagaalkooda waa min jinsi qitaali dafci iyagana marka culammada islaamka badankood maynan gaalaysiinin saxaabadana yacni sacd bnu abi waqaas iyo saxaabo badan baan gaalaysiinin ayb marka gaala maahan iyagu waa ahlu qibladay ka mid yihiin laakiin waxaa weeyaan dadka kuwa ugu sharta badan fa aynamaa laqiitumuuhum meel walbood kula kulantaan faqtuluuhum dila faina fii qatlihim iyaga dilkooda ajran ajri baa ku sugan liman qatalahum qofkii dilo ayb qofkii dilay marka inuu fasaadka zuuliyo u dilo laakiin nin markuu yidhaahdo sidan oo ou dad aan sifadaa lahayn ou dilaayo maaha sifadaa ma xadiidkan ma deliishan karo maxaa yaele xadiidkan qofkiisa inuu waafaqo ayb hadday noqoto marka qof laga yaabo isagii inuu ka shar badan yahayba maalan waxaana uu sheegayo haddayba sax yihiin isagii uu ka shar badan yahayo shuruur fara badanoo shirki iyo balaayo un markaa u dagaalka u wado kuwa noocaasoo kalea marka waa khatar xadiidkanna ahl uma aha wastacmala sal اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yani caamil ka yeelay malika bna cawf annasriya waa ninkii dagaalka hawaasida soo qaaday oo taladaa lahaa ilmihii naagihii iyo xoolihii la keenay calaa man aslama dadkii islaamay oo min qowmihi qoomkiisa ka mid ah qoomkiisii dadkii ka islaamay ayuu isaga ayuu madax haddana uga sii dhigay awal ninkii madaxda u ahaa unbu haddana u daayey isagana u islaamay wa kaana wuxuu ahaa maalik qad aslama inuu islaamay xasuna islaamuhu islaamkiisana hagaagay wamtadaxa rasuul اllahi sal l slam nebigu u ammaanay fii qasiidatin gabay buu ku ammaanay dakaraha bnu isxaaq uu sheegay ayb ninkii markaas dhibaatadaa waday uu soo islaamay islaamkiisiina waa wanaagsanaaday nebiguna qasiido ku ammaanay waa la ogolyahay nebiga qasaa'id waa lagu ammaani karaa laakiin waa inay shirki iyo baatil ka maran tahay haddii quluwi iyo shirki ay ku jirto ma bannaana nabi ammaanna lama dhaho kaasoo kale bal waxaa weeyaan waa ilaahay oo meel looga dhacayo ayb marka dadku inay labadaa kala gartaan waa idana maxaa nabi ammaana iyo maxaan ahaynba ayb haddii balaayo kasta inta la akriyo waa nabi ammaan la yidhaha waa dhib nebiga hortiisa inta gabay laga tiriyey oo naagi ay ka gabayday agtiisa gabar ay tidhi wa fiina nebiyun yaclamu maa fii qadi waa ka celiyey oo wuxuu yidhi quulii maa kunti taquuliin fainahu laa yaclamu maa fii qadin ila allah sagiibaaba ka celinaya rasuulka sal l slam marka ninkii nebiga waxuusan ahayn ku sheego oo tilmaan aan la leeyahay siiyo joog baa la leeyahay nabi ammaan baad diidantaha hadduu yidhaahdana isaga laawda wactamara sal اllahu calayh wali wasalam nebiga wuu cumraystay min aljiciraanati buu ka soo cumraystay wa dakhala makata maka ayuu galay marka cumradii saddexaad waa nebigu cumraysta fii xudaybiya cumrat اlqadaa midii saddexaad waatan jiciraana ayuu ka soo cumraystay wa dakhala makata maka ayuu galay falamaa qadaa cumratahu cumradiisa marku dhammaystay irtaxala ila almadiinati madiina ayuu aaday oo u rartay cumradaani weliba waxay dhacday xilli habeen dadka in badanoo ka mida ah saxaabadu maba aynan ogaanin xataa tou habeennimo baxay soo cumraysto haddana soo laabto subxii jiciraana uu yimid waaqaama linaasi dadkiibuu markaa aqaama linnaasi dadkii waxaa u oogay alxaja xajka caamo idin sanadkaas cataaba bna asiid radia allaahu canhu fakaana awala man xaja binnaas cataab wuxuu ahaa dadkii qofkii ugu horreeyo dadka xajisiiyey min umaraa'i اlmuslimiin ayb tabuuk uu markaa kadib uu gelayaa dagaalka tabuuk isaguna waa adan badan yahay aswo dheer weeyaan halkaana ku joojinaynaa bilah towfiiq sal sal l